acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaani alrajiim bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wazidnaa cilma watuqan yaa kariim yaa latiif wabacdu baabu laa annaafiya liljins ومثل إن لا النافية للجنس لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها نحو لا صاحب علم ممقوت ولا عشرين درهما عندي وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبي غير مضاف ولا شبيها بالمضاف بني على الفتح في نحو في نحو لا رجل ولا رجال وعليه أي الفتح wcala الكسر في naxwi لا muslimaati wacala alyaai في naxwi laa rajulayni ولا muslimayni darsigeennii labaatan iyo toddobaad ee kitaabkeeni qadriga ahaa waxaan kusoo jirnay oo aan maanta insha allahu tacaala bilaabayna laha naafi iljins sharxu wuxuu yidhi sheikhu raximahullah yajri majraa inna inna laynkeedii waxaa qaadaya fii nasbi lismi wa rafci alkhabari ismika kordhigiisa ah iyo khabarka godaalkiisa laa baa qaadaysa bialaaati shuruudin bayna ku qaadaysa shardigaa ku haysa shardiga koobaad an takuuna naafiyatan liljinsi inay tahay mid diidaysa jinsi waxaa ka dambeeya oo dhan wayna diidaysaa laa rajula nin oo dhan laafiyal waxaa lagu garanayaa inaan bal laga dambaysiin laa rajula fi daari bal rajulaan haddii la dhaho laadaasi jinsiya maaha waafahantsomaan rajulna lama dhahaya rajulun bay noqonaysaa marka marka laa naafil jinsi waa inaan waxba laga soo reebaynin warkabaa ku dhacay soo maa labo an yakuuna macmuuluhaa macmuulaahaa nakiratayni labada ee ku shaqaynayso ismika innaa iyo khabarka waa inay yihiin hee nakiratayni an yakuuna lismu inuu ya muqadam mid laga horeysiiyey mid la hormariyay walkhabarna uu yahay muaharan midhaa walkhabaruna uu yahay mu'aharan yacni waa inuu tartiib jiraa weeye tartiib waa inuu jiraayo lakala horeeya si fiican u fiiri meesha marka fa in inkhurima haddii la waayo ashardu lwalu la waayo bian kaanat ina ahaatay laa naahiyaba noqotay naafiyaba meesha ma taalba yah ikhtasat bilficili ficilbay ficilka ayay ku gaar tahay iyo wajasmatihii ficilka iyo reebniinkiisa naxwu laa taxsan ina allaaha macanaa oo kaleeto amase waaba zaa'ida weeyaba lam tacmal shay-an aan waxba ku camal falaynin naxwu maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda an tasjuda inaa usujiido id amartuka haddaan ku amray awmase naafiyatan lilwaxda hal shaybaad diidaysaa hal waxbayd diidaysaa oo jinsi diidi mayso camilat camila laysa shaqadii laysa qabanaysa naxwu laa rajulun fi daari bal rajulaani haddaan dhaho laa rajulun idin godaya yaa laa rajulun fi daari nin hal nin baa la sheegaya ma joogo qolka kuma jiro bal rajulaani baa ku jira agga maxaa ka fahamtay bal rajulaan maxaa ka fahamtay meesha ragga dhan lama diidanayana maxaa la diidayay hal inuu meesha isu joogin marka marka shardi koowaad maxaa ka dhex baxay laa annaahiya walaa zaa'ida walaa allatii tacmalu camala waaya mhm. waaya intaasaa meesha marka bannaanka istaagay naafiyatun lilwaxda wainin khurima haddii la waayo axadu shardayn labada shardoodnaba haddii la waayo mid ka mid ah alakhyarayn lam tacmal shay-an shaqayn mayso wawajaba takraaruhaa in lasoo celceliyaana waajiba mithaalu lwali laa zaydun fi daari ولا camrun wamithaalu thaani laa فيها qawlun walaa hum canhaa yunsafuuna laa fiihaa qawlun jannada wax ma garanaysaa caqligooda bedela ama maa yaqtaalu cuquulah caqligooda khariba kuma sugna wey walaa hum canhaa yunsafuuna mid ma garanaysaa ku sarkhaamayana ma aha yunsafuun ay yuskaruuna wey waida stawfat shuruud hadday buuxsatana falaa yakhluu ismuhaa ima an yakuuna mudaafan aw shabiihan si la yaab lodhi saddex shardi buu sardiga haddii la waayo muxuu ku yidhaahday muxuu yidhi haddii la waayo meeshan kabaa tagtay meesha naahiya hadday noqota naxo ku naahiyaa siinaysa hadday zaa'id noqotana zaa'idnimaa ku wadaysa haddii eeba kuuran yahay hal shay ee diidaysana kabaa tagtay laa naafiya laa naafiya lilwaxda bay noqotayoo shaqadii leysay qabanaysa labadiisa dambe haddii la waayana laa-ooyinka kale meesha imaan mayaan laakiinse wajaba muxuu yidhi sheikhu raximahullah wajaba takraaruhaa mana shaqaynayso wajaba takraaruhaa haddee shaqaysa ka waran shuruuddii buuxsatay waa tan haddee shuruuddii buuxsatayna isimkeedi baa loo imaanaya isimkeeda saddex midkood weeye imaa yakuuna mudaafan aw shabiihan bihi aw mufradan saddexdaas inuu yahay fa in kaana mudaafan hadduu mudaaf yahay aw shabiihan bihi u eeg yahay soomaan dahara annasbu fiihi kordhig baa ka soo muuqanaya caadiya maxaaldhahaismulaa mansuub baa la dhahaya macnuhu saasuu ciraabta ka wadaa falmudaafu qowli ka weya laa saaxiba cilmin cilmi mid u saaxiiba mamquut mid loo caroodo maaha walaa saaxiiba juudin deeqsina mid u saaxiiba madmuum mid la ceebeeya ma aha marka waa su-aal baa lagu weydiinaya shardiga maxaa ku jira an yakuuna macmuulaaha nakiratayni soomaa haye idaafana meeshii taalla haye see isku waafajinaysaa su-aasha ma fahamte yaa horta su-aasha ma la fahme maxaan nidhi nakiraa la rabaa meeshan ismikuu nakira yahay meeshana idaafa taal jawaabta haye idaafada meeshan taalaa tacriif ma faa'iideynayso idaafadu intay faa'idaysaa cabdul labo tacriifiya iyo takhsiisiya wataan soo nidhi iyo tan hadda maxay tahay marka waa takhsiisiya tacriif maaha tani macrifa maxaa takhsiisiya faa'iideeya markii shay nakiraa shay nakira loo idaafeeyo kitaabu rajulin baan yidhi kitaabu rajulin macrifo ma keenin maxay keentay laakiinse way soo koobtay kitaabkan inaysan dumar lahayn bay kuu sheegtay oosan caruuri lahayn oo ma garanaysa hal saas tilmaamaysaa haye marka taasaa u fahan marka waayahay sheikhu raximahullah muxuu yidhi washabiihu bilmudaafna waa ma tasala bihi shay-un min tamaami macnaah maa ay waa midka itasala bihi uu la xidhiirsado shay-un baa la xidhiirsanayo min tamaami macnaahu macnihiisa mid dhammaystiraya ah macnuhu muxuu yahay ashabiih bilmudaaf mudaafku weegya waxaa laga wadaa mudaafku si ugu baahan yahay eray dhammaystira oo macnihiisa u dhammaystira ayuu shabiihuna u baahan yahay eray macnihiisa dhammaystira tusaalahanday imaa marfuucan bihi inuu faacil ahaan qaato tusaale laa qabiixan miduu xun yahay ficlu maxay tahada yaah ficluhu ficluhu waa faacil oo yaa iskale liqabiix baa iskale haye awmase mansuuban bihi mafcuul ahaan inuu u qaato shaygaas laa taalican mid koraya jabalan koraya huwa u qarsoono faacila taalica marka waa ismu faacil soo maah shaqo ficil bay qabanaysaa jawala mafcuul wey marka haddaa laaaa jaawalan ka rayaaba jawalan ka rayaba macnaha ma fahmaysaa laaaa laacan mid koraya muxuu koraya la fahmayo marka baahi waxay qabtaa sidii mudaafka oo kale ah oo ah in era la raaciyo taasaa loogu bixiya shabiih bnmudaaf aw makfuudan bikhaafidin mutacalliqin bihi ama xarfujar ku tacalluqa magaranaysa shabiiha ayaa la socda oo ay wadataa tusaale laa khayran laa khayra khayran kordhigsaaraya laba kordhigmuu saarayaa haa laa khayran wax khayra oo min zaydin sida xadiidkii ka socdaay cindana agteeda ma wax khayr oo sida xaggii ka socda hee oo min zaydin waaba yaa macrife waa tacalluq tacalluq soo garan maysaan waa mutacalliq mooyaane macrifay takhsiis toona u faa'iideen mayso wain kaana mufradan hadduu yahay ay hayra mudaafin walaa shabiihan bilmudaaf fainahu yumnaa waxaa lagu binaynaya calaa maa waa lagu binaynaya yunsabu lagu kordhiga bihi lagu kordhigo low kaana hadduu ahaan lahaa mucraban hadduu shayga meesha yahay hal magac yahay waxaa dhahaysa magacu maxaa lagu kordhigaa fatxa mamnuuc cala alfatx maxaa lagu kordhigaa ya mamnuuc calya maxaa lagu kordhigaa alif mamnuuc calif mamnuuc alif ma jidha haye abuuka ismillah ma noqon karaa <coughs> haye yaa inaad ka fikirtaan looma baan abuuka ismillah ma noqon karaa yaa maxaa ku diida macrifo weeye see wey marka mamnuuc cala alif ma jidho <laughs> insa soo geli mayso maxaa soo haray mamnuuc cala alfatxa mamnuuc cala alkasra mamnuuc cala lyaa waa kan dee wain kaana muran hadduu yaha buu yidhi wain kaana hadduu yaha mufradan aw jamcu taksiiran buniya cala alfatxi soo ma jeedi laa rajula mabniyu cala alfatxi fii maxali nasbin laa rijaala mabniyu cala alfatxi fii maxali nasbin wain kaana muran aw jamcu mudakar saalim hadduu yahayna fa inahu yumnaca alya ya baa lagu mabniinaya waxaa la dhahaysaa kamaa yunsabu bilya si loo kordhigi jiray tusaale laa rajulayni rajulan ciraab mabniyu calal mm, mm, mabniyu calal fii maxali walaa muslimiina cindii laa muslimiina ibniy caliya fii maxali nasbin liannahu jamcumudakar weye wain kaana jamca mu'anasin saaliman hadduu yahayna saaliman iraabteedu maxay tahay xaal ma noqon karo jamca waa nakiro iska jir weliga buniya cala kasra kasra soo maxaa lagu kordhigi jiray muslimaatun kordhig muslimaatin soomaan mamnuuc cala kasri baa dhahaysaa markaa markaa laa raacisid waqad yumnaa waxaa dhici karta buyi in lagu binayo calfatxi oo la yidhaahdo muslimaata in la dhahna waa dhici kartaa buuyidhi naxwu laa muslimaata fidaari maxaa kaloo dhihi karaa laa muslimaati fidaari sida caadiga asalku muxuu ahaa waxaa lagu kordhiga in lagu bineeyo maxaad dhahaysaa markaa laa muslimaati mansuub calaama nasbihi alkasra weeyaane laakiinse waxaa soo aroortay wii la arkay ayadoo dheh laa muslimaata waqad ruwiya bilwajhayn waxa lagu wariy qowlushaaciri baa lagu wariyey laa saabiqaati walaa jawaba silatan taqilmununa ladastifaya jali basiid weeye laa saabiqaata diraac biraadyo walaa ja'waa'a iyo ciidan fara badani yaa ciidankaasoo baasilatan geesiyaal ahi taqilmanuuna geerida mid kuwa ilaalinaya maaha wey geerida hee kuwa kaa ilaalinaya ma aha ladastiifaa'i aajaal aajaashii iyo waqtigii markuu oofsado markuu buuxsamo waqtiga qofka logu talagalay markuu buuxsamo ciidan iyo diracbideed mid toona hee geerida ka ilaalin mayo maxaa laga daliishaday laa saabiqaatina waa la arkay baa lii maxaa kaloo la arkay laa saabiqaatina waa la arkay alcadfu calaa ismi illaah ismi ilah in wax lagu cadfo xagga mas'ala muhiimaan garaynaa walaka waxaa leedahay fii naxwi laa xawla walaa quwata ila bilah fatxu lwali wafi haani lfatxu wannasbu warafcu kasifati fii naxwi laa rajula dariifun warafcuhu fayamtanicu nasbu wain lam tukarar laa aw fusilat isifatu aw kaanat hayra mufradatin imtanaca alfatxu maxaa laga wadaa aad bu u fuda dhegahas facan u fur idaa takararad hadday soo laalaabato laa laa hadday soo laalaabato maca nakirati nakiro la jirankeed hadday la laalaabato yacni markii ilaa la sheego nakiraa ku xigta jaasa waxaa ku banaan fi nakirati luulaa tan koobaad alfatxu baa ku bannaan iyo warafcu in la godo iyo in la kordhigo rafci maxaa laga wadaa hadda tanwiin in la saaro godaala ah. fatxina maxaa laga wadaa kordhig caadiya hal xabo baa ku banaan fa in fataxta marka xaggan u fiirso haddaad kor dhigto oo laa xawla aad tiraahdo horta laa xawla maxaa kugu bannaan buu yidhi inaad tiraahdo laa xawla iyo laa xawlun soo maa haddaad tiraahdo laa xawla haye quwata maxaa kugu bannaan waa tan falaka waxaad leedahay buyidhi fi taaniya tan labaad alaaata awjuh saddex weji baa kugu bannaan tan labaad haddaa laa xawla tiraahdo quwa saddex siyaabood baa u dhigi kartaa haye alfatxu oo ah laa xawla walaa quwata waannasbu oo ah laa xawla walaa quwatan nasbada waa tan wey iyo warafcu haye laa xawla walaa quwatun oo maxaa laga wadaa haddii laa xawla quwat waa iska cadi soo maa laa xawlan ciraabta siinaysaa walaa quwatan ciraabtaa siinaysaa mawjuudun ba inkasta u qadaraysaa haye laa xawla walaa quwatanna laa xawla caadow icraab haye mawjuudun u keen waladaas laadaas ma jidho ka bood mulqaad bay dhahaysaa quwana waxaa dhahaysaa quwatun soo maah yaah macduufun calaa laa maca smihaa waa dhahaysaa macduufun calaa maxalli laa wasmihaa laaya ismikadoo iswata yaa maxalkay fadhiyaanoo mubtada maxalkiisiya mubtada maalkiisu muxuu yahay soma godnaa xaggaasaa lagu soo cadfay baa leeda laa iyo xawla oo iswata ayaa waxaa la yidhaahdaa maxal mubtadee yaala maxal mubtadana muxuu yahay waa rafaco saasaa marka loga cadfaya haddaad tiraahdo laa xawla walaa quwatan ah iska ka tur dambe quwatanna waxaa dhahaysaa macduufun calaa maxalli ku cadfaysa xawla soo ismu laa mamnuuya cala alfatxi fii maxalli war ku dar ismulaa mabniun cala fati fii maxallihee nasbisoo kumaahan xawla mabni ha ahaatee boos kee taallaa inna booskeedoo kalee taallaa booski innoo kale muxuu ahaa marka soo mansuub ma ahayn halkaasaa kusoo cadfaysaa marka haddaad tun dhahana laa ya xawla isku qabanaysaa oo maxalla laa wasmiha baad dhahaysaa haddaa quwatan dhahana maxal xawla baad dhahaysaa maxalla xawlaan ku cadfay oo ah mansuub ah marka ma ku dhacay quwatan caadi ciraab laa xawla sidaa ciraabaysa quwat ismilahi mabniyu cala fathi fi maxali nasbin mawjuudun usoo keen wain rafacta haddaa godoo tanwiin saarto laa xawlun tiraahdo falaka waxaa leedahay fi haaniyatan labaad wejhaani haddaa laa xawlun tiraahdo laba weji baa quwa kugu bannaan arrafcu yaah arrafcu in la godo oo tanwiin la saaro oo aad tiraahdo hee laa xawlun walaa quwatun inaad tidhaahdo waay oo markaa sidii waxay iska noqonayaan markaa waxay iska noqonayaan mubtada caadiya baa laga dhigi karaa mubtada caadiyo khabar loo keenayo qaar baa waxay yidhaahdaan laadaasa layse oo kale u shaqaynayso markaa soo garan mayse nasiib laga dhigaa yara wacan haye maxaa kaloo ku bannaan nasbo laa xawlun cafwan nasmaha fatxan ka wadaa laa xawlun walaa quwata marka walaa quwata caadina isaga ciraabto ciraabta caadigeed laa naafiya ljinsi quwata xawluntaa dambana u qarayso mumtadintaa tirado khabar u qarayso ayadana way ku bannaantahay wiil sheikh raximahullah waaya laa ilaaha ila allah waa kan shiikhu marka uu ku galay muxuu ku yidhi wain rafacta haddaa godobiyo falaka fi aaniyati wajhaana alrafcu waalfatxu wayamtanacu annasbu fataxsul waxaa markaa imaanaysa maxaa soo xaasilay annahu yajuusu ina bannaantaa fatxulismayni haye ku dhawaaq laa xawla walaa quwata warafcuhumaa ku dhawaaq laa xawlun walaa quwatun wa fatxu lwali wa rafcu thaaniyi ku dhawaaq laa xawla walaa quwatun wa cagsuhu ku dhawaaq laa xawlun walaa quwata waay wa fatxu lwali wa nasbu thaani laa xawla walaa quwatan fa taasi hamsatu awjuhun wey fii majmuuci tarkiib marka laysku daro fa in lam tatakarar laa intaa hadday laa soo laabatay soo maaha laa haddaysan soo laaban ka waran yaa macan nakirati aysan la soo laaban nakiro labaad baa timaado aysan la socon haye ayadana lam yajus kuma banaana fi luulaa koowaad arrafcu lam yajus kuma banaana fi luulaa koowaad arrafcu walaa fi taaniyatin alfatxu kuma banaana tan koobaad maxaasoyani laa xawlun maxaa soo aha laa xawla waa quwatabaad yani laa baan la keenin kale markaas maxaa bannaan marka buu ku yidhi sheikhu waxaa bannaan buu yidhi sidaan soo socoto inaad tidhaahdo fa lam tatakarar laa laa haddaysan soo laaban macana kaletan lamijis kuma bannaana fil uulaatan koobaad arafcu kuma bannaana oo inaad tidhaahdo hee laa xawlun wa quwata inaad tidhaahdo ma bannaana kow soo maah haye walaa fi aaniyati tan labaad inaad tidhaahdo eh, walaa fi aaniyatana al alfatxu inaa kor dhigto hee yani inaa israaciso tii horaa tiri laa xawlun waquwata ma jidha buu yidhado tii hore maxaa ugu ogolaan laa xawlun walaa quwata maxaa ugu ogolaan laabaaso laadaasqaadatay tan laakiinse laa xawlun waquwata ma jidho buu ku yidhi ma jidho bal taquul waxaa dhahaysaa laa xawla waquwatan ma tiri yaa yaa amase laa xawla waquwatun <laughs> bifatxi xawla laa wa wanasbu quwa aw rafcihaa qaala shaaciru soo ururi marka warka haddaysan laa soo laaban meeshan waxaa kuu bannaan kow inaad tidhaahdo laa xawla waquwatan kow ma tahay laa xawla waquwatun laba soo maah waa kuu bannaan yihiin labadaas buu ku yidhi sheikhu raximahullah tii hore tii magaranaysaa caadiga ahayd laa xawla wa quwatana ayadaa asalkii weeye meesha ku jidhaa saddex xaalaa kuu bannaan mara kow laa xawla waquwatan laa xawla waquwatun laa xawla waquwata markaas muxuu tusaale usoo qaatay waatu meeshuu ku lahaa fii naxwi laa rajula dariifun meeshuu ku lahaa wey waaya muxuu yii markafal taquul waxaa dhahaysaa laa xawla waquwatan baa dhahaysa amase laa xawla waquwatun baa dhahaysaa bifatxi xawla laa hayr horta xawla marnaba kordhig mooyaan wax kal lama saari karo waafaham taasuu ku yidhi wa nasbu quwata quwana in la kordhigo aw rafcihaa ama hee ama la godo ama la godo waaya qaala shaaciru wuxuu yidhaahday falaa aba wabnaan midla marwaana wabnihi id huwa bilmajdi irtadaa wata'azara falaa aba wabna mila marwaana wabnihi id huwa bilmajdi irtadaa wata'azara wuxuu yidhi sheikhu falaa aba wabna falaa aba wabnan falaa aba wax aabba ah wabnan iyo wiil kuwaasoo mithla marwaana marwaan iyo wabniga oo kale ah ma jiraan wey mawjuudaani ma jiraan idaa id cille id waqtiga huwa isagu huwa waxay usoo qadaraysaa irtada id huwa id cille irtadaa uu xidho huwa isagu bilmajdi uu xidho irtadaa uu xidho oo wata'asara uu hee uu guntado mhm. xaggan shiikhu wuxuu inuu ku dhaho mila horta godaalna waa la saaraa kordhigna waa muxuu idiin saara horta idinka godaal soo maa haddii la godo marka khabar bay noqoto waa fahamta soo maa maxaa dhahaysaa falaa aba wax caabba ah iyo wabnan wax wiila mil marwaana marwaan lamida ma jiraan milu marwaana lamida ma jiraan ma jiraan falaa aba aabbe iyo wabnan oo milu marwaana ah ma jiraan weeye id cilla huwaysow id cilla igtidaa uu xidha huwaysow bilmajdi irtadaa huwadaas faacil bay qola ku sheegeenoo maadaama ma garanaysaa soo hormartay baa huwa loo yidhi saasaa loo yidhi waaya oo irtadaaba meeshaas u qarsoono mufasir irtadaadnaba mufasir wey mufasirkiibaa mufasir weeyaan mufasirkiibaa maqan markaa marka muxuu ka dariishay sheikhu falaa aba wabnan soma jeedid falaa aba wabnan maxaa kaloo kuu bannaan falaa aba wabnun maxaa kaloo ku bannaan baan dhahaynaa falaa aba wabna waaye <coughs> wayajuus waxaa ku bannaan buu yidhi falaa aba wabnun shiikhu laba keliyuu tilmaamayaa abun eh, ibnun iyo ibnan in la yidhaahdo waaye binasb nasba iyo marka wuxuu kusoo reebay keliya iyo rafc asifatu fi axkaami fii ismi laa axkaami waidaa kaan marka soo ururi warka meeshii haddii laa soo halaaban shiikhu hadda sida muuqata xabad baan ku darnay shiikhu sida muuqata muxuu yidhaahday maxaa ku banaan ibnun iyo ibnan waidaa kaana ismulaadu yaa mufradan u yaa wanucita looga tilmaan sameeyey bimufradinmufrad kale walam yusal beenoma aan la dhexgelin faasulna dhexgelin midlaa rajula dariifan fi daar oo kale jaas waxaq banaan fi sifati arafcu calaa mawdici la maca ismiha fa inahumaa fii mawdici ilibtidaa'i xaggan soo fiir wuxuu inuu ku dhaho ismigii laa baa tilmaan qaatay rajulkii baa tilmaan la sii siiye tilmaantaas taloo see loo celaabayaa iyadana wuxuu yidhi shiikhu tilmaamta shuruud buu xiray waidaa kaana ismu laa mufradan hadduu yahay koo horta xagga maxaa ku baxay ismuna hadduu yahay wanucita bimufradin xagga maxaa ku baxay tilmaantuna inay mufrad tahay maxaa ku baxay tilmaantii waa mudaaf noqotay oo kaleeto walam yusal baynahumaa faasilun tilmaantii iyo isimkiina lama kala dhexgelin saddex cashar markii la buuxiyo sida laa rajula dhariif oo kale jaas waxaa ku bannaan fi sifa dhariif waxaa ku bannaan arrafcu baa ku bannaan haye haye laa rajula dariifun oo maxaa u goday calaa mawdici laa adoo ku cadfaya dee calaa mawdici laa maca smihaa laa ya isminkeedoo iswata booska ay joogaan joogaanoo mubtadanimadaa adoo ku cadfaya god oo dariifun dheh fa innahumaa labadaas laaya ismkeedu fii mowdici libtidaa'i bay yaalaan maxaa kaloo kuu bannaan wannasb waa kuu bannaan kordhig haye laa rajula dariifan fan nasb hadawaasu waa laba kordhig xagee ku cadfaysaa calaa mawdici ismihaa isimkeeda booskiisa oo rajul soo fii maxali nasbi maahan xaga kaga cadaf buu ku yidhaahday fa ina mawdicahu nasbu bilah weya alcaamilata camala ina walfatxu baa kuu bannaan oo aad tiraada laa rajula daarihii fa baa kuu bannaan oo taasne calaa taqdiiri adou qadaray annaka adigu rakabta inaad ku rakibtay asifata macaal mawsuufi ka tarkiibi khamsatan cashar oo kale khamsatan cashar soo garan maysaan markii la ciraabayo maxaa la ciraabaa casharada casharada oo tarkiib masji weeye waa isdhex galeen kaasoo kale adoo ka dhigay sidiisa ayaa ma garanaysaa taasa ooga tusaale qaadanaysaa buu ku yidhi uma kadibna adkhaltalaa calayhima aa gelisay fain fusila baynahumaa faasilun intaa waa haddii aanla kala dhexgelin haddii la kala dhexgala ka waran fain fusila baynahumaa faasilun hadday kala dhexgalaan aw kaana sifatu kheyra mufradatin bay noqotay jaa'iza waxaa bannaan alrafcu wanasbu baa bannaan wa mumtanaca alfatxu fatxa lama ogola falwalu naxwu laa rajula fi daari dariif kow dariifkii iyo rajul maxaa u dhexeeya waa la kala geeyey soo maa haye maxaa samaynaysaa dee laba xaalaha kuu bannaan dariifun iyo ariifan fadi way hadha yani fadi meeda way hadha maxaa ku bannaan laa rajula fi daari dariifun ama laa rajula fidaari fi daari dariifan wathani naxw laa rajula aalaajabin daale cajabin hadda waa muttasila birajul soo maahan laakiinse maxaa kharibay sifadaa maxay noqotay hayru mufrad maxay noqotay oo shabiiha soo maxaa la samaynayaa tan oo kalena waxaa ku bannaan buuyihi labadii xaalo oo ah laa rajula aalican laa rajula taalicun inaad tidhaahdo <coughs> danna waa akhwaajuha danna iyo walaalaheed waaya meelhu baan ku joojinayaa haye ahaarihu danna wara'a waxasiba wadara wakhaala wazacma wawajada wacalima ah, alqalbiyaatu fatansibuhumaa mafcuulay naxwu ra'aytu allaha akbara kulli shay wayulqayna birujxaanin in ta'aharna naxw alqowlu fii ahari danantu wamusaawatin in yuusadna naxw wafi laraajiisi khiltu lu'mu waalkhawaru wain walilaytahunna maa wlaa aw in annafiyaatu aw laamu libtidaa'i aw ilqasamu aw listifhaamu batala camaluhunna fi lafdi wujuuban oo sumiya daalika tacliiqan naxw lincalama ayu lxisbayni axsan albaabu thaaliu baabka saddexaad oo mina nawaasiqa ka mida maa yansuwa waxay kordhiga almubtada walkhabara macan wahuwa afcaal quluubi weeye wahuwa danna weeye waxaan u maleeyey naxw wainii aniguna la adunnak waxaan u maleenahay ayaa fircn mahfuura mid halaagsan inaad tahay wara'aa wuxuu waxay aamineen caqiido weye ra'aa bimacnaa calima wactaqada macnaha siinaysaa inahum iyagu yarawnahu waxay u haystaan oo aaminsan yihiin baciidan inay tahay wanaraahu annaguna waxaanu ognahay qariiban inay tahay weeyaan calima wey macno hadda aragtidii ru'ya maaha ra'a albasriya mafcuul keliya qaadanaysa ra'aytu caliyan mafcuul bay qaadatay laakiinse ra'aa bimanaa ictiqada wa calima ah maxay qaadanaysaa oo maxaa ku macnaysaa aaday ku macnaynaysaa waa soomaa hay ra'aytu allaha ra'aytu waxaan ogaaday allaha alla inuu yahay akbara kulli shayin shay kasta kan u weyn yani shay kasta mid ka weyn muxaawalatan xagga isku daya shay kastaoo xeelad la yimaada inuu alla ka weyn yahay wa akharuhum inuu yahay junuudan agga ciidanka wamaa yaclamu junuuda rabbika waxasiba naxwu laa taxsabuuhu ha u malayn sharan lakum inay idiin ahayd wey wadaraa ka qowlika dhahaysa wey duriyta waxaa lagu ogaaday alwafiya alcahda cahdiga mid oofin badan inaad tahay yaa curucuru faqtabid waqaa lagu jantaa waqaahee lagu jantaa yacni nin dadku waxay ku ogaadeen nin ballanta oofiya inaad tahaye alla nin la janto oo meeshuu gaaray la jeclaado walla waa tahay wey macnuhu saas wey macnuhu waa fahan soomaa duriita waxaa lagu ogaaday ayaa culumta wey alwafiyan cahda cahdiga mid oofiyeenaata yaa curucuru faktabi waqaalow janta fa ina iqtibaadan jamashalla janto bilwafaa'i qofka wax ee oofiya xamiidun waa mahadba ha asagay waxay u tahay hee ha ammaan u tahay maxaa laga daliishaday duriitu duriita maya mafcuulkeedii koowaad yaa taadaas haddaan anfacil ka noqoto weyedee iska jira isaguna anfaacil meesha ma joogo <coughs> taasaa boos mafcuulkii baad u noqotay haye mafcuulkii labaad meeye waqaala ka qowli shaaciri weye yuqaalu bihi raaci xamulaati aa'ira waxaa ka horaysin waxallaat buyuutii fi yafaacin mumanacin yuqaalu bihi raaci wuxuu leeya waxallad way degtay buyuutii guryahaygu waxay ku yaalaan fii yafaacin meel saro oo mumanacin aan cidigaari karin mumanac laa yanaaluhu axad wey aysan gaari karin yuqaalu xaggaas bi yuqaalu loo malaynayaa xumuulati geela ninkii rar socday daa'iran shimbir loo mooday bihi raacilxumuulaha <coughs> soma wuxuu guryahagu meesha ku yaalaan fogaanteeda ninka geel loo socda markii la firdhahaya waree shimbirka meeshaa maraya muxuu ya shimbir baa loo malaynayaa buu yiri waa fahamtay maxaa laga daliishaday yuqaalu raacilxumuulati daa'iran raacil xumuulata bihidaas waa mutacalaq weeyaanoo yuqaalo ku tacalluqaysa ka soco raacil xumuulata ma jeedid khiltu adoo yidhi khiltu waxaa moodaa raaciyaal xumuulati raaci way godan tahay hadda maxay u godan tahay ii sheega yaa de waa naa'ibulfaacil yaa ilaahay yaqaan maxay tahay wazacama ka qowlika zacamatnii shaykhan walastu bishaykiin inama shaykhu man yadibu dabiiban zacamatnii sheekhan sheekh ba imooda oday dhacayba ee muddo wey macaan mafcuulka koowaad meeye yada weeya wa wajada ka qowlihi tajiduuhu cinda allaahi tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wa acdama ajran aad helaysaan aad ogaanaysaan cinda allaahi huwa kaas hee khayran inuu yahay tajiduuhu huwada ku jirtaa mafcuulka koowaada kii labaadna meeye khayran wey tajiduuhu aad helaysaan khayran inuu yahay wey cindallaahi huwa kaas huwa marka waa damiirufasli damiirufasligaasi shaqaduu qabto waa iltibaas meel ka saaraya tajiduuhu cinda allaahi khayran wacalima ka qowlihi tacaalaa fain calimtumuuhunna haddaa u malaysaan mu'minaatin inay yihiin haddaa u malaysaan ila qofka lama hebel inuu muslim yahay yani mid salaad tukanaya inuu muslim yahay sideeda qofka hadduu aathaar islaam soo muuqdaan gaal wiya lama dhihi karo waa fahamti soo maa barnaamijkan gaalaysiintaayoo muslimka lagu imtixaamay lagu salladay kansar weeye islaamka ku dhex jira dadka dadka gaalaysiiya kansar weeye qofka hadduu ka muuqdo aathaar islaamu salaadii muslimka tukanaya oo ma garanaysa maxaa ugu diidaysaa inuu islaam yahay hebel waa gaaloo maxaa dhacay dowladda gaaladaabuu ku hoos noolyahay madaxweynuhu waa gaal kani waa gaal kaasi waa gaal kaarar bay qaybinayaan marka dadka inta badan ku dhaca waa dadka cilmiga aan hore u baran ayagoo aan cilmi baran bay masaaisha galeen masaa'il lagu kaftami kara mahayl waa gaal ma jiro kaftan ma waa fahamteen soo maa marka qofkii asagoon diin baran oo luuqad baran oo caqiido baran oo fahmi wax kala baran baa baa qola helaysaan isku duba dhacaya kaas dadkii wuxuu leeyahay hebel waa gaal hebel waa gaal ilahay waxaan ka barya naga badbaadiyo caqiidada in la bartaa bilahi towfiiq sala allahu ala nabi maxamed ala sl ajmaciin